innagoo ilaahay ka baryayna inuu kelmaddeennan ka dhigo mid naafic ah oo waxtar leh fi lxayaati wa bacda almamaat markaanu intaanu nool nahay iyo markaan ilaahay la kulanno oo aakhiro tagno ilaahay inuu mid ummadda uu ku anfaco alla ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa qofka odhanaya iyo kelmadda cidda lagu odhanaya dhegaysanaysa labadaba ilaahay inuu ku anfaco waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu carabkeenna wuxuu raalli ka yahay oo sax ah oo toosan oo aan turxaan lahayn afkeenna alla inuu soo mariyo subxaanahu wa tacaala allahuma salli calaa maxamed kelmadda ciwaankeedu waxa weeyaan wasaa'il tajlibu almaxaba waalulfa waa wadiiqooyin iyo wasiilooyin tublu toosan oo loo marayo waxyaabaha ummadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan qaybaheeda kala duwan isu soo dhoweyn karaya si ay isu kaashato ummaddu masaalixdeeda aakhiro iyo masaalixdeeda adduunka wakhtiyadan dambe bulshadan dhexdeeda waxaa ku batay khilaaf asaageed ka reebay oo curyaamiyey khilaafkaas iyo isqabadkaasi wax badan oo danteeda duunyo iyo danteeda diimeedba dhibbuu u keenay waxay u baahan tahay marka in wuxuun laga iftiimiyo in waxaa wixii loogaga dawoobi lahaa ama cillad keeni karaya bulshada ay ogaato waagay dowladdu burburtay baddii soomaaliyeed ee guud markay burburtay ee soomaali ay qaxday oo qaxoontiyada gashay oo dalalka dariska ah qaxoonti ku noqotay oo duruuftii noloshii isbedeshay xaaladii adkaatay baahi badani ay timi dhimasho badani dhacday dayac badani yimi ayaa nin oday ah ayaa waxaa la weydiiyey madaxdii soomaaliyeed ka mid ahaa ayaa waxaa la weydiiyey sanadkan maxaa la yidhaahdaa marka qaarkood dadka warka tilmaamaya waxay yidhaahdaan madaxweynihii xilliga waddanka isagoo haya kursiga dowladdu burburtay ee maxamed siyaad barre allah u naxariistay ayuu ahaa ninka hadalka yidhi qof walbaba ha yidhaahdo wallahu aclam ilaahay baa og laakiin hadalku wuxuu ahaa sanadkan maxaa la yidhaahdaa dadku soomaalidu waa ummad xikmadeed waa ummad murti iyo xikmad qoto dheer leh soo jireen ah sanadkan maxaa la yidhaahdaa ummaddu sidaa noqotay ee xaaladeedu dhacday maxaa la yidhaahdaa magaciisa maxaa la odhan lahayd wuxuu yidhi baa la yidhaahdaa laysbaray baa la yidhahdaa laysbaray laysbaray baa la yidhaahdaa waa hadal micno weyn ku fadhiya laysbaray baa la yidhahdaa dhibtu markay timaado ummadda waa la baranaya arrintaas bulshada dhexdeeda dhibaatooyinka ku yimi dadkii madaxda dhaqanka ahaa ee ummadda hoggaanka u ahaa waa kala fadhiyaan waana ishayaan haddaa waraysatana waxay ku leeyiin isma hayno waana kala fadhiyeen haddana dadkii bulshada kamid ka ahaa ganacsatadii waxbaa ku kala dhex jira ummadda dhaqaalaha u haysay dhakhaatiirtii waxbaa ku kala dhex jira dhakhtar dhakhtar ogolay waa yarya madaxdii siyaasiyiintii isma ogola oo dhacdooyinka u dambeeya dhacaya meel walba waa arkaysaan waxa socda maxaan ku idhaahdaa macallimiintii waxbarashada isma ogola iskuulba iskuulka kale wuxuu jecel yahay in wax yar mooyaane layskuma fiicna oo idinka arkayn oo xafladaha la dhigayo midba wuxuu isleeyahay midka kale xafladaadu ha ka sara marto oo ku soo oodanto waxay soo gashay dacwaddii bay gashay dadkii dacwadda ka shaqaynayay ee abnaau dacwa ahaa ayay wixii dhex galeen oo mashaakilkaasi dhacay oo dacwaddii ka shaqaynteedii baa yaraatay isu fiirsashadii baa badatay isxamashadii baa badan isuu maxaanku ihahdaa dudistii baa badan ishagrashadii baa badatay waxay noqotay marka in xitaa dacwaddii gaabisku ini ku dhaco maadaama dadkeedii ay iyagu dhexdooda isku salbanaaneen qaarkood ma wada aha waxyaabaha ilaahay subxaanah wa tacaala uu raalli ka yahayna ma aha asbaabta keenaysaa waxaa ka mid a ah damaca karatu amac damac badnaan yaqiintu qanaacadu wax sahlan ma ah adduunyadan qof ilaahay wax ka ilaaway ma jirto ilaahay qof walba wixii ugu talagalay waa siiyey waana u socotaa masaariiftiisii iyo manaaficdii alla ugu talagalay nin nin waxba looguma darin laakiin ilaahay qorshu wax ku wadaa iyo qayb rabaaniyaa socota qof waliba haddii waxa alla uu siiyey uu ku qanacsan yahay oo uu ku qanco ummaddu intaa waa ka hormari lahayd laakiin waan lagu qanacsanay damacii sanqaltaag badan qabyaalad iimaankii oo daciifay cibaadadii oo yaraatay qur-aan akhriskii oo yaraaday salaatuleylkii oo yaraaday adkaartii iyo ducadii oo yaraatay wardigii iyo tasbiixdii oo yaraatay jahligii oo batay oo cilmiga barashadiisiiba laga xaragoonayo oo qofku haddiiba uu xoogaaba gaadho inuu fadhiisto darsi dhegaysto ay ku adag tahay oo cilmiga barashadiisii laga xaragoonayo anaaniyo anaa idhiyo layga daba odhan maayo anaaniyo nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira qumanihiisa qoorta ugu jira in laga taataabto ma ogola haddii wax xumaanayaan iyo hadii wax xukmanayaan anaa idi wey miyaa kayga laygu raacayaa may dee waxaa waaye reerka reer neef neef ka raaci maayo haddaan kayga laygu raaci istibdaad oo qof waliba meesha uu markaa odayga ka yahay ama isagu uu joogo ciduu tale uga ogol yahay ma jirto hadday saxan tahay iyo hadday khaldan tahay tiisuu rabaa inuu jeersiiyo warkadaa iyo sidan maaha laysku soo gaadho ma jirto arrimahaasi marka waxay keentay bulsho kala fadhida isgaadaysa bulsho kala fadhida oo isgaadayso gooray isku soo boodi doontaan la garanay laakiin xagxagashadeedu ay bilaabatay reer koonfureedku waxay ku mahmahaan digaagaaga iga celi waa daardaar bilowgii dadka deriska ah ee wada degan ee digaag bay aad u dhaqdaan sida inagu riyaha u dhaqanno isweydii ilaahay raalli makayah inaad joojisid ood faraha kala baxdo alla raalli ma ka yahay subxaanah wa tacaala may ilaahay raalli kama ah soo maaha dhib kasta oo ka imanaya waa inaad samaysaa waayo dee addoon baa tahy la leeyahay dhib kasta ha kaa soo gaaro kama tegi kartid baa lagu yidhi waa inaad samaysaa waadan ka tegin markaasaa ilaahay wuxuu xadiday ummaddu shirkeeda iyo xanshashaqeeda iyo kulamadeeda iyo golayaasheeda qalin cas baa lagu qora waa la xadiday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo arrintaa ka warramaya fii suurati nisa aayadda boqol iyo afar iyo toban laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima khayr ma leh wax khayra ma leh oo khayr kuma jiro wax badan oo ka mid ah bulshada iyo dadku iyo ummaddu waxa ay ku faqayaan saddex qodob mooyaane saddex qodob baa anigu ogolah in loo shiro oo loo faqo oo loo tala wadaag lala noqdo qodobka koowaad ilaa man amara bisadaqa inuu golahaasi yahay golo sadaqad iyo deeq iyo waxbixin laysku farayo qof sadaqad amraya aw macruufin ama wanaag ummadda u sheegaya aw islaaxin bayna annaas ama dad ishaya heshiisiintood ka hadlaya oo aan dhex galno heshiisiinno oo wax ka qabanno waman yafcal dalik qofkii arrinkaa sameeya niyad wanaagsan oo daacad oo dar ilaahay ahna u sameeya fa sawfa oo rabbigii arrintaas wajigiisa uu ku raadinayo fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima ajar weyn baanu siin doonaa mufasiriintu waxay ku sheegeen wa huwa aljanna ajarka aweyne waa janno baa ilaahay siinayaa subxaanahu wa tacaala caaisha radi allahu tacaala canha ayaa warqad waxaa u soo qoray mucaawiya markuu amiirka ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi aniktub aniktub aniktubii ilaya kitaaban tuusiinii fiihi walaa tukhirii calaya hooyo warqad ii soo qor waxaan kaa codsanayaa warqadda ad ii soo qorayso mid ad igula dardaaranto ha noqoto hana igu badinin qoraalka ad ii soo qorayso hadal koobanoo qiimale bay u qortay xadiis nabiga ay ka maqashay calayh isalaatu wasalaam xadiiskii waa kana salaamun calayka amaa bacd waxaan maqlay rasuulka isagoo leh fa innii samictu rasuula allahi sala allah alayh wasalama yaquul maxaan maqlay rasuulkii oo leh man iltamasa rida allaahi man iltamasa rida allaahi bisakhati اnnaasi radia allaahu canhu qofka doona oo ku raadiya ilaahay raalli ahaanshihiisa dadku waxay ka cadhoonayaan dadku ha ka cadhoodeen laakiin haddii waxaan aad qabanaysa adigu ilaahay raalli ka yahay dadku ha naceenoo haba ka cadhoodeene radia allaahu canhu ilaahay kaa waa ka raali noqonaya dadkan ilaah baa leh isagaa qalbigooda ku duwi doona waxaan maanta ay diidan yihiin biri fahmi doonaan adigu ilaahay raaligeli asalku waa saas wa arda annaasa canhu dadkuna way ka raali noqon doonaan waman iltamasa rida annaasi bisakhat illaah qofka dadka raaligelintooda ku doona ilaahay cadhadiisa wax ilaahay og inuu ka cadhoonayo buu wuxuu isleeyahay armaa dadkaas kala dhimataan tooda u sii daa buu isleeyahay sakhata allaahu calayhi alle waa u cadhoonayaa wa askhata alayhi annaas dadkana ilaahay waa u cadhogelinayaa xadiiskaas ibn xaatim baa soo ibnu xibbaan baa soo saaray sheekh اlalbani silsilad ku keenayaa asaxiixa qodobka labaad dadka bani aadamka ah intaan qodobka ka gudbin waxaa ilaahay ka warramayaa faqa iyo kulankaasi faqyaasha iyo faqaha faqa qaaran la ogolayn baan jira wixii macsiye rasuul ah iyo wixii ummad isku dirkeed ah ya ayuha aladiina aamanuu alle markuu idaa tanaajaytum falaa tatanaajaw biاlإثmi wاlcudwaan wamacsiyati الrasuul watanaajaw biاlbiri wاtaqwa wاtaquu اllah wariidadii oo muminiinta markaa shiraysaan waxaad u shirtaan oo aad golayaashiiyo shirkiinu ha noqdo shir ilaahay raalli ka yahy shir aan rasuulka lagu caasinin shir wanaag iyo alla kacabsiiyo taqwo ah shirkiinu ha noqdo ayuu alla leeyahy subxaana wa tacaala qodobka labaad wadiiqada iyo tubta wanaagsan ee lagu gaadhayo ummaddu inay isjeclaato keeni karaysa inay midowdo oo isu soo dhowaato oo caqliga iyo cududda iyo camalkay qabanayaan isu keenaan waxaa ka mid ah alinsaanu laysa bimacsuumin qad yukhtiu wayazil waa in qof kasta ummadda ka mid ihi uu ogaado qofka bani aadamkaay macsuum maaha waa gefayaa waa khaldamayaa waa ilduufayaa waxbaa sii noqon karaya qof kasta oo bulshada ka mid ihi waa inuu arrinkaa ogaado cidda aan khaldamaynin waa ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin insaanka bani aadamku waa khaldamay sidaa awgeed ayaa rasuulku arrintaas si cad u qeexay kullu bna aadama khataa bani aadam suu u dheyahay waa gefaya wa khayru lkhataa'iina attawaabuun inta geftana waxaa u khayr badan kuwa noqoshada badan baa ilaah rasuulku leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiidka ibnu maaja ee darajadiisu xasanka tahay taa micnaheedu waxa weeye qof arlada dusheeda joogaa ma jiro oo macsuum ah ilaa ambiyada mooyaane imaam maalik wuxuu odhan jiray qof kastoo ina ka a hadal ku yidhaahdo waxna waa laga qaadanaya waxna waa laga diidi karaa ilaa saaxibu hada alqabr qabrigaa ninka ku jira mooyaane markaa masaajidka nebigu fadhiyaayo xabaashii rasuulku tilmaamaya salawaatu wasalaamu calayh sooma jeedid marka saase qofkii alla ilaaliyo ambiyada ah mooyaane arrintaa haddaad ogaatid waxaa soo baxaysa inaad tixgeliso khaladka qofka kale ka dhacaya qof baa khaldami kara waxaad og tahay in khaladku qofku inuu khaldami karo sidee ku dhici kartaa ma odhanaysid hadday koox tahay sidee u khaldameen ma dhihi kartid waxaad ogaanaysaayoo kale oo taa ku lamaan wax waliba qorshe iyo qiyaas iyo qadar rabbaaniga inay ku socdaan haddii khalad dhaco oo qof bulshada ka mida ama qayb bulshada ka mida ay khaldanto arrin ilaahay qadaray inay dhacdo oo qorshaysan bay ahayd arrintaasi waana dhacday waa in dawadeeda looga gudbaa markaa iyo sidii la ysugu beegi lahaa qodobka saddexaad alcafu wasafxu waa in la helaa hadduu khalad yimaado cafis iyo dhaafitaan inaan arrintu noqon midi midi ku taag waa inaanay noqon ma la khaldamay khalad ma yimi oo waxaynu qarirno sugnay in khalad iman karayo haddaba ay khaladkii dhacay waa in lagu dadaalaa wixii la saamixi karo wixii la cafin karo wixii la asturi karo wixii la hagaajin karo oo aan lagu shimbirawaaqlayn tiifiyada laga qaylin mobeelada laga qaylin facebookyada laga qaylin watsaabyada laga qaylin la sii naxnaaxin la wadwadin laakiin meesha sharcigu dhigay in la dhigo ayaa sax ah allah subxaanahu wa tacaala dadka mutaqiinta ah markuu tilmaamayey tilmaamuu ku sheegay sifaad ay leeyihiin buu tilmaamay sifaadkooda waxaa ka mid ah waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin waa dad kaadimiina alhayd kaadimiin waa ismu faacil waa dadka mafcuulkeeduna waa alghayda waalkaadimiina alghayda dadka almuttaqiintae alla ka yaabkaa tilmaamahooda waxaa ka mid ah waa kuwa markay cadhoodaan cadhadooda qariya wuu isxakamaynaya isagoo hadli kara oo facebooka intuu istaago hadli kara oo telefishinka intuu u yeedho dhihi karaa iga duuba cod dad baan askaxda ka dhigayaaye oo meelaha ka hadli kara waa isqabanaya haddana waa gob waa nasabnimo iyo gob xeel dheer iyo diin baa ku jirta waa iscelinaya isoo hadli kara oo afkiisa aan laga badinayn af soomaali inuu ku hadlo oo wuxuu doona sheegi karu isqabanaya waalcaafiina can innaas waa kuwa dadka iska cafinaya wallaahu yuxibu lmuxsiniin dadka samafalayaasha ah ilaahay waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala halkaas mutaqiinta la sifeeyey ee dadka muminiinta ah oo sifaadkooda aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdaraa'i waa kuwa marka ay tilmaantooda deeqiyo waxbixin baaba ka mid ah xaaladdu markay ku adag tahay iyo markay u wanaagsan tahay mar walba waxbay bixinayaan sifaadkooda waa saas rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inay cadhadooda qarinayaan sidaa awgeed ba ilaahay wuxuu isku ladhay oo isbarbar dhigay kadmu alghayb waalcafw cadhadii oo la qariyo oo la isxakameeyo iyo cafiskii waxaad iska cafisid wuxuu ninka shaacirkaa waidaa gadibta fakun waquuran kaadiman haddii aad cadhooto buu yidhi waxaad noqotaa qof miisaan leh oo muxtarim ah oo cadhadiisa qaban kara lilgaydi tubsiru maa taquulu wa tasmacu cadhada nin qaban kara isnoqo oo wuxuu ku hadlayo arkaya oo u fiirsanaya noqo ayuu ku leey asheekh maxaanku ninkaa shaacirka ah fakafaa bihi sharafan sharaf taasaa qofka ugu filan bani aadamka oo maxay tahay sharaftaasi tasaburu saacatin saacad inuu qofku sabro oo isceliyo taasaa ugu filan yardaa biha canka ilaahu ilaahayna uu kaaga raali noqonayo inta inaad isqabatid oo ilaahay kaaga raali noqonayo rasuulku markuu tilmaamayey dadka ninka ugu taatiigga badan ee xagga tababarka iyo taatikada iyo dagaalka iyo legdinta dadka ninka ugu badiya waa nin ilaahay qalbigiisa ku beeray naftiisa inuu qabto ninaan naftiisa qaban karin markuu cadhoodo amandos hadduu yahay faaid male xidaat kuwa la yidhahdaa kamandoso diyaaraday ka soo daataano shacarka lagu yidhahdo maskay cunaan bini aadamka iska daayo waxaa la yidhaahdo haddaanu naftiisa qaban karin naf male laysa shadiidu bisuraca xog badnaantu ma aha qofka legdinta badan inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab qofka xooga badani waa qofka naftiisa xakamayn kara markuu cadhoodo isagoo hadli kara isqaban kara isagoo ficil samayn kara isqaban kara kaasaa wuxuu yahay maxaan ku idhahda imisa intay cadhoodeen oo hadleen dhibaato ka weyn wixii ay ka cadhoodeen geystay imisa intay cadhoodeen oo laga cadhaysiiyey ficilkii ay geysteen uu ka weynaaday waxay ka cadhaysnaayeen waxaa laguu leeyahay nafta qabo xakamee micnahaasaa ku jira caradaada marka qari rasuulku xadiid saxiix ah min xadiidi sahl ibni mucaawiya can abiih wuxuu rasuulku leeyy man kadama haydan qofka cadho u cadhooday qariya wa huwa qaadirun calaa an yunafidah isagoo kari kara inuu fuliyo dacaahu allahu caza wajalla calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaamati xataa yukhayirahu allahu min alxuuri maa shaaa ilaahay maalinta aakhiro markay dadku tuban yihiin buu u yeedhayaa kaalaya dadkii intay cadhoodeen cadhadooda celin jirayo markay soo baxaan xurulciinta jannada intaanay cid kale calfan idinkaa la ydinku bilaabayaaye nin walowba ka xulo nin walowba adigu ka xulo waa intaan la degin oo jannadii la gelin wey ka xulo adigu nin walow abaalgudka caynkaasa la siinaya shuruurciintii baa laleeyahay ka xusha idinku taa micnaheedu waxa weeye intaa waa lagu maagaya waa lagu dicaayadaynaya waa lagu caayi karaa waa lagu xumayn karaa nin rago noqo oo xajiso cagaha iyo kelyaha see la ii maayo soomaaliya waxay ku mahmaadaan murtideeda qiimaha leh canaankayaab reer ma doojo ay yidhaahdeen canaankayaab reer ma doojo nin haddii la yidhaahdaba oo ninkii dhaankii iyo biyihii uu doonay biyihii waa go marka la idhaahdo reerka biyo yarbu dee u keenay biy biyo fiican markaaba ma keenin dib damba u dhaamin maayo haduu yihahdo kawar bal waxa aad aad samaysay kawar soo kama sii weyni raashin reerkii waa caynkan meel xun buu dejiyey dib dambaba reerka u sahmin maayo bu sahan damba walaga tagan uba sahminba canaanka yaab reer ma doojay soomaalida tirahda marka adigu dadaal oo toosnow arrintaas waa dhacaysa mu'miniinta alla ka warramay muxuu waidaa adibuu maxaa ku xiga hum yakfiruun waa kuwa markay cadhoodaan iska dhaafa dadka iska dhaafa dadka oad ogaatid bini aadamkii abubakr sidiiq baa nin muslix ibnu uthaatha la odhan jiray oo ay habra wadaag ahaayeen ayuu saboolna ahaa ayuu dhaqaalayn jiray wax siin jiray markii caaisho lagu been abuurtay ifkigii ayuu munaafiqiintii warkoodii dhegaystay bulshada bani aadamka ahi ilaahay dadka caqliga uma simin cilmigana uma simin garashadana uma simin dad waxaa jira bulshada dhexdeeda munaafiqiin ah oo shaqadoodu tahay warka qaadqaadkiisa iyo samayntiisa iyo gudbintiisa waagii hore ma jirin baalal lagu qaado laakiin iminka wasaal iclaam baa loo helay lagu qaadaya dee nin walba wuxuu rabaa isoo halkaa fadhiu sheegaya dadkii munaafiqiintaabaa dicaayad wadwaday suuqa xumaan ay ku xamanayaan xaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam radia allahu canha dadka marka waxaa ku jira bulshada bani aadamka dad waxaa ku jira dhegweyn inagu aynu u naqaano dhegweynka ma taqaanaa waa qof isagu talo weynna keeni maayo tusaale badana lama soo fadhiyo dhegtaasi waa stood wixii lagu shubaa ku dhacaya dan waa lagu ridayaa uun waxaan anigu hayaa oon maqlay waxaan anigu hubaa waxaa la ii sheega oon ogahay intaa ku darayaa yaa kuu sheega hadii la yidhaahdo warkiisu waxa weeye nin taagan baa sheegay iyo maqaaxi baan ka maqlay iyo t v baan ka daawaday wey ninkaa weyne ciradale waxaas la soo fadhiyaa meesha wax hubaala kale ma haysana may anigu warkaasaan deen haya meesha waa magaale warun baa laysugu isugu yimaadaa waxba lama joogo kaasi laakiin dadka qaarna dhegtooduma weyna dhegta la sheegayo maaha hilibkani inuu weyn yahayo mid ballaadhan oo la eg sacabka iyo mid yar maaha micnuhu waa xagga maskaxdaa laga hadlaya mid waxaa jira warka loo sheegayo shaandhaynaya ma runbaa ma beenbaa ma saxbaa ma khaladbaa ma jiraa ma jiro shaandhaynaya war adeer nagu sheekayn buu leey dadweynbaa ma qaadan karne naga daade nagu sheekayn markii waa iska dhufanaya ama markuu kacuule waryaa war ninkii wuxuu inooku sheekaynayay war ninku miyuu fiyoow yahay mise waa waalan horta maxaa ka sii ah? war ninkan hadda muxuu inoo sheegay wadhan iyo xeradii ninkan waa inoo warramay naga kacaye muxuu inoo sheegay niman yo qaadan karnaa ninkan inooma sheegin dad caqli lebaynu diin baynu leenahay dad caynkaasaa jooga warka kala shaandhaynaya nimankii munaafiqiintaha iyagu suntoodii suuqay ku faafiyeen kii dhegtiisu qaadatay iyo diiday iyo dadkii marka muslimiintae qumanaa qaar ka mid ah wixii marka la wadwado la wadwado mararka qaarkood moogta run bay u ekaanaysaa beenta haddii la wadwado xitaa beenawaaskaa run moodaya moogta waxay ka sheegaan adabka juxaa bay idhahdeen juxaa wallahu aclam waxay idhahdeen xoogaa allabariyada iyo buu aad u tegtegi jiray marka maalin baa kuwa waxay idhaahdeen ciyaal dhalinyaro ah juxaayo halkaas wax ma ka jiraan allabari maanta markaasu aqalkaasa wax ka jiraan orda aada waxna kama jiraan ciyaalkiiba mar qura dhababaceeyo meeshii u yaacay markaasuu waya dhe shawr noqoteeba markaasuu kaska daba sii daaya isaguna shawru noqoteeba marka waxaa dhici karaysa mararka qaarkood beenawaaskii beenta sheegay ee abuuray inuu is yidhaahdo magaaladiiyo ku faaftay oo u wadwada markuu arko wariga wuxuu shawaabo runba hadda isagana ma dhaas ogow dadkii caynkaa ahaa ee warku galay dad saxaabadii ka mid ah warkii kusoo duulay dhegtooda arintaasi ilaahay canaankulabuu ka soo dejiyey subxaana watacaala abubakar warkii markuu maqlay wuxuu ninka kan dadka iigu xigan dhaqaalayn jiray maalinta maanta wixii ka dambeeya wax masaariifoo dambe siin maayaba war ma ninkii aniga saboolka ahaa ee aan diilaya masruufayay baa inantaydii iyo aqalkeedii hoos ugu soo noqde iga walaana biil dambaba siin biilka waa ka jarayaaba soomaalidu waxay tidhahdaa ciirtaadhamaa ceebtaa yaqaan ciirtaadhama dee waa kugu dhow yahayo cir iyo dhanaan iyo macaan iyo dhaywaxad haysta uu kula dhamaya moogta isagaa hoos ku oga marka waa kaa sheekeynaya sheegay waa saas ilan dadka kale waxaad haysata ma oga lakin kan waa kugu dhow yahayoo dhanaan iyo suusac may dhay iyo waxaad haysta waa ka warhaya isagu isagaa marka kuwadwadayo kuqoryoqoryeynaya waxaa dhacday abubakar markuu yidhi dib dambe wax u maayo ilaahay baa fawqa sabca samaawaat ka soo ya'tali uli lfadli minkum wasaca yaanay dhaaran kuwa fadliga leh abubakar waa la ammaanayaa fiiri waa ammaan ululfadli dadka gobta ah ee fadliga leh ee samafalka badan ee ixsaanka ah leh yaanay dhaaranin inay masruufkii ka jaraan kuwan ay wax jireen ha dhaaranina abubakar ba aada loo ammaanaya aayadda mujeedaa kuwa qaraabada ay yihiin iyo masaakiinta ay jireen walyacfuu waa lagu gebagebeeyey ha iska cafiyeen walyasfaxuu ha iska dhaafeen maxay ku kala duwan yihiin cafriga safxigu cafrigu waa wixii aad saamaxdid safxiguna waa wixii aadan soo hadal qaadinba ninka hebele waxaas igu sameeyey walowba aan iska cafiyey haddaad tidhaahdo safxi maaha taadee israaci labada cafis ha soo qaadin labadaba ha cafiyeen ha safxiyeen maxaa lagu gebagabeye hadalka murtida lagu gebagabeeyey alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum war miyaydaan jeclayn ilahay inuu idiin dambi dhaafo idin saamaxo waa jecelnahay ilaahayo abubakar masaariiftii buu u bilaabay waabuu kordhiyey abubakar intii uu siin jiray waa uga sii kordhiyey taa micnaheedu waxa weeye rasuulka ninkii u yimi muxuu ku yidhi ii dardaarma rasuulka ilaahayo miyaa u yimi afarta xadiie axaadiiu alakhlaaq buu xadiiskaasi ka mid yahi aan soo wadno ibn rajab alxambali uu sheegay kitaabkiisa jaamic culum walxikam rasuulkii ninkii markuu u yimi ii dardaaran qaala awsini yaa rasuul allah qaala laa taqdab ha cadhoon xoogaha ninkii uu aamusa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi awsini malaa wax kale ha lagu sheegu isleey ii dardaaran laa taqdab ha cadhoonin mar saddexaad ii dardaaran rasuulka ilaahay ha cadhoonin micnuhu waxa weeye qofku waa bani aadam naf iyo shaydaan baa ku taxalluqa waad cadhoonaysaa laakiin cadhadaada ha fulin wey micnaha cadhadaada ha fulinin oo isqabo micnaheedu waa saas sida loo jeedo innagu laakiin mujtamaceenna qofku wixii naftiisa iyo qabiilkiisa iyo haddii shaqadiisa yar la taabto waa cadhoonaya cirkaasu maraya haddii laakiin munkar iyo wax macaasi ah iyo wax xun hortiisa lagu qooshayo aad u damqan maayo aada u damqan maayo qodobka xiga ee la rabo in la ogaado ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo safxiga iyo cafwiga ka warramaya rasuulku wuxu yidhi sal alla alay slam wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaa ciza ilaahay addoon ma siiyo ma siyaadiyo cafis cise waxaan ahayn wamaa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafacahu allah qofna ilaahay isuma dhildhuldhigo oo khuduuc iyo lama yimaado isdhuldhig ilaahay kor buu u qaadaa subxaana wa tacaala haddaa isla weynaato oo bulshada aragtona iskala weyn tahayo ka sarreeyaba aad isla aragto waxaada muujinaya inaad ka sarraysana bulshadii aana markaa jirin mushkiladeeday keenaysa waxaa ka mid ah cafugii sama samaxa samaaxa nebi yuusuf walaaladii colaad ka kacday bahnimo nacaybkeed bay intay qaadeen bay isagoo nool ceel shug siiyeen isagoo noolo inan yara rag ka waaweyn oo toorar ah baa intay qabteen ceel shug ku siiyey waadan baa ilaahay waa laga soo saaro waa la kala iibsado addoonnimuu soo maray jeel buu marayo silic baa ka dherge silic iyo rafaad ninkaas ayaa cimrigiisii ka dhergay iyadoo abaari dhacdo xaaladdu adag tahay ayaa walaaladiioo baahan yimaadeen isagoo ah meliku misra boqorkii masr fadhiya isagoo ah waddankaba haysta waa ogaaday walaaladii inay yihiin arrintii odaygii baa la keenay laa tahriiba calaykum lyawma laa lawma calaykum lyawm wax eed ah iyo wax canaana maanta anigu idiin soo jeedin maayo hadda waa ninkay ceelka ku rideen oo odayga yidhaahdeen bahal baa cunay oo waxaa laga sameeyey aad wada garanayseen qisadiisa ma ujeedaa laa tasriiba calaykum اlyawm yakfir اllahu ilaahay ha u dembi dhaafo lakum idinka allah idiin dembi dhaafo dembigiina allaha dhaafo aayad kale maxay ahayd min bacdi an nazaga ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii aniga iyo walaaladay shaydaanku markuuna waswaasiyey xumaan iyo waswaas dhexdeena dhigay wixiiba muxuu ka soo qaaday ceelkii lagu riday iyo sidii loo galay iyo rafaadkii la mariyey iyo dhibaatadii ku dhacdayba waswaas shaydaan buu ka soo qaaday waa gobonnimada iimaanka ku salaysani astaamaha lagu yaqaan wey laakiin haddii labadii boos isku qabata maxaa dhacay masaajikaas aan ku tukanno jamca maamay kuma tukanay masaajika maxaa jira warniyow ninka imaamka ah baa waa kuwaan dhul isku qabana no kala xukumayo kuwiibu uxukumayo ku daba tukan maayo maantiba igu dambeysay war cajaaib badan waa salaada ilahay masaajidka iimaankaasina warba kama hayo ninka sheekha ah wax u kala xukumay weeyo kanna ma yaqaano kanna ma yaqaano wixii ilaahay waafajiyo ka xukumo ma ujeedaa halkaas kuwa aan ku baydhno salaano ar salaano maa iga dhaaf oo maxaa dhacay warniyow xaaje xaaje nagu xumeeyeen wakaaso gabar bay noo diideen gabar bay naga qaadeeno waxbaan isku qabanay wax maala yani ah ummaddii indhaheedii baa kala leexanaysa shaydaanka halkaasu fadhiya waa faraxsan yahay aad buu ugu faraxsan yahay wuu rabaa cul alla ilaahe maydinla hele horta ayuu leeyahy waa in la fahmo ummaddu fahamto waxa jira rasuulku fiiri mithaalka labaad makuu qabsaday sal alay slam qurayshi makay ka saareen nololiya geeri maxamed iyo ninkii keenaa boqol halaad oo geela la siinayaa baa waa waxay ugu qaalisnaa geela carab doole iyo luglaawo waa laysu keenay si kastaa la yeelay intaasoo cishaa la meeraysanayay mar qura lasoo qaban waayey maalintuu rasuulku ma ka qabsaday ee nimankii lasoo shiriyey wixii seeftu la tagtay miyo wixii noola laysugu keenay meesha rasuulku muxuu ku yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh maadaa tadunnuuna annii faacilun bikum waryaadhaheen maxaad filaysaan maanta inaan idinku sameeyo de niman fariidaabay is ogow waxay sameeyeene ismay soo maqiiqine waxay yidhaahdeen ibnu waxay yidhaahdeen waaan akhun kariimun wabnu akhin kariim war nin wanaagsan oo gobate soo ina maamed soo ina in cabdilaahi maadan ahayn nin gobana waa ku dhalay nin gobana waate gobna waa ku dhalay rasuulku hadalkoodaasi tunjile maaratay bogjileecsiga ay ku wadaan maba u jeedin isaga go-aankiisaba cafwiga safxiga ahba idhabuu fa antum ulaqaa wax kale idin odhan maaye nebi yuusuf walaaladii wuxuu ku yidhi umbaan idin odhanayaaye orda fasax baa tihiin buu ku yidhi idin siid haba idinka mara ord iska taga baa nimanka sida loogaa u galay ma ujeeda innaga waxaa la dhahaa marka sayn u noolaano oo dadkeennu u noolaadaan cafiskaiyo saamaxaadda hala barto dad baa kuu imanaya odayaal wey shan lix nin baa kuu imanaya maalan waxaa la wadaa laba wiil sheekh hadna loo xaqa labadan wiil oo maxaa ku dhacay kan baa kan isagoo qalin bay isku qabsadeenoo halkanu ka xagtay xitaa maaha wax aayaddii xadiisku ay sheegeen looma hayo xukuuma la yidhaha xukuuma xukuumadu waa maa yaraahu alqaadi oo labada wada halkaas u baxayaan war eedhe xagtintan maxaanu idhaahnaa waa xagtine isa saamaxaaddii waxaasay maraysaa inaan koob shaaha layska saamaxayn koob shaaha inaan la saamaxaynin mushkiladaha jiray ka midta dadku marka ay sii dhaliicayaan waxyaabaha sababay ka mid tahay alle subxaanahu wa tacaala saasuu uga warramay rasulku sal alla alay wasalam nin shaaciroo nabiga ammaanayay wuxuu yidhi idaa raximta fa anta abun ow ummun haadaani fi dunyaa hum aruxamaau haddaad naxariisato fa anta abun ow ummun aabbaa tahay ama hooyaa tahay haadaani fi dunyaa hum aruxamaau labadaasi adduunka kuwa naxariista weeyaan waxaa ka mid a qodobka kale ee qodobkaa ku xiga ah. qofka bani aadamka ah waxyaabaha ku imanaya haddii ilaahay dadka wax u diido oo waxaa joojiya ilaahay yidhaahdo oo hawada ha la khilaafo la yidhaahdo wixii ka imanaya hawada khilaafkeeda ee mashaqo ee qofka soo gaadhaya inuu ku sabraa la rabaa ilaahay dartii in wax looga tagaa la rabaa ha la soomo baa la yidhi waa inaan la arag qof afuran iyo meel wax lagu cunayo salaad baa la adime waa la qiimayaa waa inaan la arag dad maqaaxiya fadhiyo wax daawanayo shaahayo sheekaynayo waa inaan la arag waa in masaajidka loo dareera soo ma jeedid sakaha la bixiyaa la yidhi intii xoola waa inay ku dhaqaaqaano sakada bixiyaa soo ma khamriga waa xaaraan baa la yidhi mid cabba waa inaan la arag mid iibiya waa inaan la arag waa in la fanteeyaa wax kasta ha ka yimaadeen oo dhibsanaysid dantaadaa laakiin ku jirta dantaadaa ku jirta rasulku wuxu ur sal alla wasalam man taraka shayan lilaah cawadahu llah shay ilaahay dartii qofka uga taga cawadahu llaahu khayran minhu wax ka khayr badan baa ilaahay siiya qaadka iyo balwadda hala joojiyaa la yidhi waa inaan la arag qof iibinaya iyo mid keenaya iyo mid cunaya iyo mid qaadaya waa inaan la arag iyo meel lagu qaylayo iyo meel alaabtiisi lagu waxaynayo waa inaan la arag maujeedaa ummadaasi waa ummad badbaadaysa marka waa ummad ilaahay u dhega nugul oo alla ku xidhan oon waxba ka xumaanaynin weeyaan waxyaabaha jannada lagu galo markuu ilaahay sheegay iyo naarta waxa lagu galo afar qodob waxaa lagu sheegay afartaa qodob fii suurati naasicaat aakhirkeeda wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha anafsa can ilhawa maxaa ka dambeeya fa ina aljannata hiya alma'wa qofka ka cabsada ilaahay ishortaagiisa war ilaahay baad ishortaagi doonta maanta mar yaad xidhantahay adoo qaawan maanta waad gudantahay adoon gudnayn maanta kabaad xidhantaho adoon kaba xidhnayn ayaa ilaahay ishortaagi doonta arrinkaagu muxuu noqon doonaa maxaa lagu hor keeni doonaa buuggaaga alla hortii lasoo dhigi doonay diiwaankaaga jawaabtaadu maxay noqon doontaa qofka taa ka walwala wanaha nafsa can ilhawa nafta waxa xuna ay rabto ka celiya waxay rabtaa naftu inay been sheegto waxay rabtaa inay zinaysato waxay rabtaa inay wax caydo inay wax dacaayadayso inay wax xaasido inay xaqdarre wax ku disho xaaraanta inay cunto xumaha ka shaqayso bay naftu doonaysaa ka qabta naftiisoo ka xakameeya janno ayaa hoy u ah baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kii kalena faamaa man daqa wa aahara alxayaata addunya qofka qooqoo kibra oo xadkii ilaahay u dhigay ka tallaabsadoo ku tunta wa aahara alxayaata addunyaa nolosha adduunya door bida tii aakhiraba ilaawa fa ina aljaxiima hiya alma'wa jaxiima hoy u noqon doonta sow soo dhiman sowma soo dhiman doontid sow ma sakaraadi doontid sow naftu kaama bixi doonto sawgod laguma dhigi doono soo xisaabi kuma soo socoto soo naari kaama horayso soo janna kaama horrayso soo alle caalimulghayb ah oo cadiim ah oo casiis ah kaama horreeyo soo buug lagaa qori kaama horreeyo maxay taraysaa waxaanaad istusay adigu waxba ma tarayso isfanjooqintan iyo kibirkan iyo waxba ma tarayso waxa xuni aad ka shaqaynayso lacagta aad haysato kursiga aad ku fadhido waxba ma tarayso قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث مسنا حماها وحا حن إيا وحا في عن مسنا هبكا يابيو لأنا كاكتد ألا عجبتد وحا حن بدنا شهودا يلا عقتا وحا حن ذلك هايستا كشقين إياه هنتدا لغا دقي كرسي لغو فرديو أو وودا لهايستو هبكا يابيين أديقا laakiin wax micno leh maaha baa ilahay subxaana wa tacaala qodobka xiga ee shanaad laa yulzam hayrahu bira'yihi walow kaana huwa calaa sawaabin ummaddu inay dhaqanta markay rabto soomaalidu waxay ku mahmaadaa maan rag waa mudacya afkood mudacya afkood mudacyada marka sidaa loo simo de ma sibna iminka afartayda afarood miyay siman yihiin waa saasoo kale qofba aragti gaaruu leeyahy soomaalidu waxay ku maamaadaan ninna caqligiisa wax ka badan mana hadlo mana taliyo ma been ba cirka haddaad u buuda dhulka fadhidid caqligaaga wax ka badan mana talinaysid waxa weeye mana hadli karaysid aqliga alla ku siiye unbaad ku hadlaysa sidaa awgeed ra'yigaaga adiga ha ku khasbin dadka saxba ha noqdo hadduu rabo ixtiraam qofkan kale ra'yigiisa waa qof nool oo ra'yi leh gaar ahaan arrinta laga wada hadlayaa haddii ay tahay arrin labo iyo saddex iyo afar u baahan inay ka wada shirto oo wax iska weydiiso anigaa idhio layga daba odhan maayo maaha qof ra'yi buu leeyahy annaan ra'yi baan leeyahy ra'yiga walaalkaa ixtiraam ra'yigiisa ra'yigaabuu ixtiraamaya markaa ra'yigiisa ixtiraamtu kaagana ixtiraamaya laakiin ha odhanin anigu ma ogoli danta guud ayaa dadka ka wada dhaxaysa war waxaa lagu heshiinayaa wixii aynu isku aragti ka nahayna aan ka wada shaqayno si islaamnimo iyo iimaan ah waxaynu ku kala aragti duwan nahayna ciddii markaa wadaysa ha wado hadhow bay dib ka soo bixi doontaa ma saxba ma khaladba bay soo bixi doontaa laakiin haddii wax yar laysku khilaafo aynu kala tagno wayan waxba isku darsan caqli shaqaynaya ma aha caqli shaqaynaya ma aha talada dadku waa ka dhexaysa ilaahay markuu la hadlay ummadda wuxuu yidhi subxaana wa tacala u ka warramay muminiinta wa amruhum shuuraa muminiinta arrinkoodu waa wada tashi rasuulullaahi muxamed oo waxii lagu soo dejinaya calayhi salaatu wasalaam oo jibriil soo degayo keenayo mucallimkiisa ahaa ayaa waxaa la leeyahay washaawirhum fi lmri faidaa cazamta fatawakal cala allah saxaabadaada la tasho la tasho saxaabadaada markaa go-aan gaadhidna ku soco go aad gaadhid ummaddu ummad wadatashi ku nool wey waa ummad isixtiraamaysa waa inay noqotaa oo ra'yigoodu isixtiraamayo arrintaasi waxa weeyaan kii asiibana laba ajar buu helayaa kii gafana hal ajar buu helaya micnaheedu meesha qodobka lixaad waxa weeye ee meesha ka soo bixi kara wadatashigaas ilahay wuxuu leeyay facfu canhum wastaqfir lahum washaawirhum fi lamri faida cazamta waka cala allah ra'yiga waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxaa muhim ah in aan lagu kala tegin wixii la isla laisla ogolaya khayr laga wada shaqeey qodobka toddobaad ra'yi ah hadduu qofku keeno maalan taswiirta ka soo qaad hadda maalan waxaad ka soo qaadaa waxaan lenahay meesha ah galabtii waxaa wanaagsan in darsi diiniya laga jeediyo nin kale wuxuu yidhi war aniga waxaa ila saxsan hebelow ka da'ayo aroortii in laga jeediyo nin wuxuu yidhi war anigu labadiina ku khilaafsana waxaan qaba habeenki in laga jeediyo saddexdaynu laakiin maxaan rabnaa waxaynu doonaynaa in meeshaa darsi laga sheego diini ah mid baa wuxuu anigu waxaan raacsanahay ninkii yidhi galabtii ha laga jeediyo darsiga diiniga ah dadku galabtiibay shaqooyinka ka soo rawaxaane nin aamusnaana wuxuu yidhi wallaahi ra'yigaasi ilama xumo aniga waa fiican yahi ra'yigaasi waa ila saxsan yahi aniga ninkaa saddex baa raacday soo ma aragti labadii nina yidhi nina habeenkii nina aroortii yidhi saddexdii nina kale ku raaca ha is odhanina shaydaanku marka wuxuu ku odhanayaa war ra'yigaagaan la doonayn hadii marka adigu qalbigaagu qof walba shaydaanku waa qabatinkiisuu yaqaanaa meesha laga qabtuu yaqaanaa haddii calooshaada xoogaa qabyaaladi ku jirta wuxuu ku war reer hebelnimo baa ra'yigaaga loo diiday ile calooshaadu wuxuu ku og yahay garoojooyin iyo dhibco qabyaaladu kugu og yahay iyaduu marka malgacadda ku daraya haddii uu calooshaada ku og yahay xoogaa damac jago iyo kursi ah wuxuu leeyahay haddaad meesha adigu mas-uul ka noqon lahayd dee warkaaga waa la qaadan lahaa mas-uul baadan ahayn de meesha manjaad ka tahay buu ku leeyahy manjaad ka tahay madax kama tihid meesha wuxuu qalbigiisa ku og yahay xoogaa mawduuca inuu rabo halkaasuu malgacadda ka daraya mid kale wuxuu leeyahay adiga meesha waa laga mid waxbuu ka soo qabanaya de waxbuu ka soo qabanaya marka fahan waxaad tidhahdaa waa yahay de kollay codkii idinkaa u batay waa idinku raacay inoo wada inoo wada hawshii marka waa socotaa soo ma meesha la isugu yimi ma dhaqaaqday mase ma dhaqaaqin jawaabtu waa maxay hawshii waa dhaqaaqday laakiin ha lagu kala ra'yi duwanaado muhiimaddu wixii waa khayr inuu dhaqaaqaa la rabo marka socdo laakiin haddii la inagu kala kaxeey dee kala duwannaaye aan u dadbadsanno sheekooyinka soo baxay markii dowladda burto waxaa ka mida mataqaan looma dhamale looma dhama looma dhama ganacsigii bay gashay oo diintii bay gashay oo waxay gashay dhakhtarnimadii oo waxbarashadii bay gashay golaha dhaqankan waa fadhidaaba looma dhamale looma dhama bal markaynu u dhammaanno waa u kala maqannahay halkaas xaggee lagu arkay bani aadam meel isugu wada yimaada ilahaba meel kuma wada abuurin qoloba meel bay joogtahay hadba intaa inta joogta ee bulshada mucdeedii ah ee maskaxdeedii maankeedii ah waa inay micno soo saaraan laakiin haddaynu isku afgarin waa inagu kala kiciyo oo maalin heblaha la ballamo maalin heblaha la iswaayaya bishu ha dhammaato sanadka kale ha laysu yimaado hebel baa maqan intaasaaba khalaas dhicisku inta birta loo soo sudo baktiyaabay soomaalidu tirahdaan intaasaaba dadku baaba'ayaanba la wadwado wixii ra'yigaas marka weli gaar ahaan dadka ahlu caqliga ah ahlu cilmiga ah ha ka daayeen marka la shirayo la tashanayo iyaga isu fiirsashadooda aaraada ha ka joojiyeen ummadda waxqabadkeeda iyo horumarkeeda diinta iyo danteeda ha taliyo taasaa sax tusaale ahaan sharciga marka laga hadloo kale culimada islaamku madaahibta afarta ah madhabteenna shaaficiyada alimaamu shaafici raxmat ullaahi wuxuu qabaa hilibka geela inaanay weysadu jebin madhab shaaficiya qabta waxaa madhab shaaficiyadu qabtaa ninku xaaskiisa weysada inay ka jabiso madaahib kalena way qabtaa soo maha haddana iyagoo madaahibtaasi isu arday ahaa qaarkood kumay kala tegin waxqabadkii ummadda ka shaqayntii diinta horumarkii jihaadkii cilmigii sadaqaadkii laguma kala tegin haddana ra'yiga waa lagu kala duwanaan karaa iyadoo madhab kasta ninka imaamka u ah uu leeyahay haddii ra'yigaygu khilaafo xadiiska rasuulka ra'yigayga gidaarka ku dhufta xadiiska rasuulka qaata abu xaniifa ugu da'weynaa wuxuu dhintay xilli ama joogay ama dhintayba xilli aan kutubta xadiiska la qorin bukhaari muslim sunanta xilligaa iyadoon la qorin ila abu xaniife geeridiisii kadib baa waxaan la qoray xadiiska sidaa awgeed baa madhabkiisu waxaa u badan ra'yiga inta badan muslimiinta caalamka ugu badanna madhabta abu xaniifa ay masaajidda salaada walaalaheenna muslimiinta ee inoo yimaada bangaladesh indiya markay yimaadaan salaadda markay xidhaan somaydan arag xaggay gacanta saaraan gumaarka dushiisay saaraan wax yar ka soke halkaa xudunta hoosteeda iyo gumaarka udhexeeya madhabtoodaa sidaa qabta ceeb maaha shaaficiyaduna maxay qabtaa gacanta halkan ha la saar rasuulku wuxuu yidhi gacantiisa rasuulka laabtuu saari jiray imaam shaafici wuxuu yidhi waxoogaa bidixdoo wadnuhu ku jiro ha loo badiyo labada gacmood miisaankoodu ha fuulo ha miskaamiyo si shaydaanku waswaaska uga yareeyo halkaa ha la saaro ma ujeedaa halkaas labada madhab ee saa qabta lagu kala tegi maayo haddana lagu kala tegi maayo colaadi ma jirto cayna ma jirto ceebina ma jirto diinta iyo khayrkaa laga wada shaqaynaya masalada waxa la marka in ummaddu horumarka ay fahanto waa lagama sawirka ka soo qaad culimada islaamka sawirka fotogaraafiga caalamka maanta sawiraha soo baxay kamaradaha soo baxay culimada islaamku waa isku yihin qaar waxay qabaan sawirku kii hore iyo kii dambeba mid gacan lagu sawiro oo artiistuhu uu sawiro oo meel ku sawiro ama geed ama dhagax la dhisay ama la qoray laga sameeyo oo taallo ah iyo kan maanta bigta odhanaya labaduba inay isku mid yihiin oo xaaraan yihiin oo kabaa'iru dunuub yihiin culimada qaar baa qabta ibnu baas baa ka mid ah ragga qabiil maxamed ibn ibraahim aala sheekh muftigii ka horreeyaa ka mida ah. albani baa ka mida ah. badan culimada arrintaa waa qabaan waxay leeyihiin wixii daruura lama dhaafaan ah sida qof teesarihiisii la yidhi lagama maarmaan teesara waa in la helaa sawirkii loo helaa ama caafimaad ahaan loo sawirayo jirkiisii ama sharci uu ku qaadanayo ama uu ku dhoofayo ama aqoon iyo waxbarasho uu ku tegayo lama ogola cid aan ma isa sawiri karti waa xaaraam adilada ku timi sawirkaa bay daliishanayaan inay muxaram tahay xaaraam ah culimada qaarna waxay leeyihiin waa bannaan tahay sawirkan dambe iyo kaa hore shaqo iskuma leh nusuustu waxay diiday sawirkii kaameradda ee waxaan sawirkii rasaamkae gacanta artistuu ku sawirayey ama geed inta la qoro ama dhagax la qoro ama taallo la sameeyo taasaa shareecada nusuusta muxaramka ay xarimtay taas weeye qofkaasaa wuxuu shabahay khalqiga ilaahay laakiin middan ah kaamirada wax lagu sawirayo iyadu way ka duwan tahay oo waxay la mid tahay iminka inaad muraayad isku eegtoo kale haddaad muraayadii isku eegto maxaa muraayadii ka muuqanaya adigun baa ka muuqda soo maaha miyaad isa sawirtay adigu hadda waa maya de muraayadin baan isku eegay sawirkaygun baa dee soo baxay laakiin anigu wax wax abuura iyo qorshe aan sameeyey ma jirta de waxay la mid tahay warqad iminka anigu aan qoray warqadaasaan kuu dhiiba waxaan ku idhi orodo iisoo koobiye markaad warqadii iisoo koobiyeyso ma iyadii aad badisay baad ii keentay keliya mase mid kalaad samaysay kiin baan samey soo marka waxay leeyiin waxani waa hadh eh, ee ma aha suuradii inuu sameeyey mid cusub saasay la sidaas ibnu cuthaymiin baa saa ku tegey caleyh raxmat ullah kitaabkiisa alqowl mufiid calaa sharxi kitaab tawxiidka mujaladka saddexaad sharxu mumtica labiyo tobnaad majmuucu thamiinka mujaladka koowaad saddex boqol koob iyo toddobaatan waxaa ku waafaqay rag kaloo culimo ahoo saalix alxaydaan sheekh mutawalla shacraawi raggaa sayid saabiq cabdirasaaq cabdilkhaaliq raggaaso dhan weeye waxay dhahdeen sawirka caalamka fotogaraafiga ah waxaa ugu horeeyey culimadu markay ka warramayaan kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo soddonkii baa sawirka horta ugu horreysay fotogaraafiga ah kaamerada wax lagu sawiro marba heer bay dee joogtay waxaana alifay nin ingiriis ahaa oo la ohan jiray william hillary william hillary nin la ohan jiro ingiriis ahaa ayaa xilligaa keenay oo alifay waxay leeyiin marka culimadaasi cilmiga nashrintiisa iyo khayrkii waxaasi ku bannaan wixii in la sawiro ay xaaraan tahay mooyaane dumar la sawirayo dad qaaqaawan riwaayado filimo wax caynkaasoo kale dee xaaraam ah mooyaane wixii kale in lagu sawiro wax dhibaato ah ma laha bay leeyihiin culimadu qofka marka hadda culimada ninkii qaba inuu sawirka xaaraam yahay iyo ninkii aan qabin inuu xaaraam ahayn sawirkii ma lagu kala tegaya ee keen muxaadarada soo dhegeysanaya war ma soo dhegeysanaya anigu oo maxaa jira dee kaamarad baa laga duubaya muxaadarada waana xaaraam waa dembi kabiira masaajidka dhexdiisa balaaya lagu haya <laughs> laguma kala tegaya de waa culimo adiga kaa weyn ahlulcilmi ah baa ra'yiga kala qaadatay muhiimadda iyo khayrka waa in laga wada shaqeeya oo wixii la wadayo waa in la wadaa qodobka u dambeeya hadalkayga iyo qodobka xiga salaamatu sadri wa tahaaratu lqalbi laabtan inay fayoobaato waa laga maarmaa qalbigaaga nadiif inuu u yahayna waa shay laga doonayo qof kasta oo muslim ah qalbigaasaa ilahay dadka kala tacaamulaya qalbigaaga ummadda u nadiifi cuqdada iska da ummadda cuqdadaada iska da iyo cudurada isku ridayso waxaad noqonaysaa hadii kale qof calooshiisa iyo qalbigiisa girgiro dhamaca uu ka karayo dhaksaa cudurra kugu dhacaya dhiikar baa kugu dhacaya wadna xanuun baa kugu dhacaya kelyaha iskaa taagaya balaayaa kugu dhacaysa o dhan sakor baa kugu dhacaysa ila waxaa tahay nin cuqdadii dhaamisay xaggaa ma salaan mame kaa salaam iga dahay maxaa jira warni mar busaa i eegayo eegamadiisa ilama fiicnayn kan wax ku darsana may may maqaaxida maka shahna arme kan lama fadhiisteen ka daa ummadiiba ma ogola wuxuu ogol yahay ma jirto dariiqa war hayna marin halkayna soo maray suryada inaga bixi bu kuleeyay war madayn baa lagaaga leeyay meesha may warniyo kuwa aanan jeclayn inay dhehaygu qabtaan baa fadhiya ninkaasi dhaksaa xanuuna ugu dhacaya lamana oga isagaana isku karaya dhamac baa feedhihiisa ka baxaysa cuqdad baa dilaysa markaasuu qofku baaba'aya oo diintiisii ka xumaanaysa oo aakhiradiisii xumaanaysa markaasi waxay keenaysa ummadda inaanu qayb salaamin oo la hadlin oo uu gooyo ogow markaa maalin kasta oo khamiis ah iyo maalin kastoo isniin ah ummaddaa muslimka ilaahay abuurtay arrada joogta ilaahay dembigooda waa dhaafaa malaa'ig baa u xilsaaran muxuu alla odhanayaa labadaa aan wada hadlina ishayaa ka reeba kuwaad ii soo gudbinaysaan inta kale ha laysoo gudbiyo yaa laga reebaa laba qof nin gaaloo mushrik ah iyo qof qof muslima cuqdad caloosha ugu qahya laba nin aan wada hadlayn oo isu cuqdadaysan iyo ninka gaalka ah liiska la ii keenaye dadka aan ugu dembi dhaafayo ka reeba inta kale ha la iisoo gudbiyo alla odhanaya inta kale waa la saamaxaya haddii lagaa reebo bishii afar khamiisood baa ku jirta lagaa reebo bil kasta oo sanadkii lagaa reebo soo dembigaagu kula caarin maayo marka dambede wuxuu kula caarinaya de marka dambe qalbigaaga fur nafsadaada fur dadka u waasici ragga iyo dumarka iyo saqiirka iyo kabiirka iyo ardayga iyo macalinka iyo sheekha iyo qalbiga u fur dadka wax dhibaataa ah male bini aadamku gacantaadu ma wada gaari karto laakiin wejigaaga furfuran iyo dhoollacadayntaada ummaddu ha gaadho iyo qalbifayoobidaada dadku ha gaadho waxaa cajaaib ah nabi ibraahim alle markuu ammaanayay muxuu yidhi id jaaa rabbahu biqalbin saliim ibraahim aakhire ilaahay wuxuu la tegi doonaa qalbi fayoob shirki ma leh colaad ma leh xaqdi ma leh xasidnimo ma leh cuqdad ma leh nadiif buu la tegi doonaa soo ma jeedid rasuulka maalin baa isagoo masaajka fadhiya wuxuu yidhi halkaa waxaa ka soo geli doonaa nin ahlu janno ah waxaa soo galay sidaasaa albaabkii loo eegay nin gar weyn oo weysaystay oo weysadii biyihii ay garhkiisii ka dhibcayaan labadiisii kabayowna gacanta ku sitaa maalintii xigtay ayaa haddana rasuulku wuxuu yidhi halkaa waxaa ka soo geli doonaa nin ahlu janno ah ninkii laftiisii baa soo galay laftiisii oo qaabkii maantii hore weysaystay oo weysadii garhkiisii ka dhibcayso maantii saddexaad bu haddana wuxuu yidhi halkaani ahlu jannaha ka soo gelaya mise ninkii laftiisii baa soo galay haddana oo sidii ah saxaabadu nin ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi war alla lehe ninkaa ma sahlana arrintu rasuulku saddex cisho uga mara kacaye wayna soo gunxaadhaa ninkii baa tego wuxuu wareedhe xoogaa isqabad yar iyo khilaaf yar baa jiray xaggii xaafadde odayga aabba intuu iga yara carab burburayaan doonaya inaan kula joogo soo dhawo walaal culays sumay arkeen soo dhaweeyo ninkan camalkiisu u fiirsanaya subaxii saddexaad wixii waraa dhagin iyo soo fadhiiso saddex cishaan kula joogay wax camalah oo anigu iminka aan isleeyahay waa ka badan yahay acmaasha aad samaynaysaan kuguma arag arrinta caynkaasa rasuulkii oo yidhina waan maqlay maxaad ku mudatay markaasu yihi ninkaasi anu wax kale kuma arage kollay habeenkii markuu isrogayo oo uu jiifo hurdada ayuu adkaarta akhrin jiray adkaar buu akhriyay habeenkii markuu isrogayo ilaahay buu xusayaa subxaanahu wa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah waa markuu hurdada agga isu rogayo markuu agga isu rogayo intaa un wax dheer kale ma arag ninkii wuxuu yihi war anigu wax kale garan maayo hayra annii laa ajidu fii nafsii liaxadin min almuslimiina gishan walaa axsudu axada calaa khayrin acطaahu allahu iyaahu anigu wax kale garan maaye anigoo calooshaydaa qof muslima cuqdad iyo naxliya nacaybshiyo ugu haya weligay habeen ma seexan qof muslim ahna ilaahay wuxuu siiyey oo nicmo ah weligay kamana xaasidin ugamana bain ugamana bi'in weligayna kama xaasidin ilaahay qof wuxuu siiyey muslima labadaa un baan garanaya saxaabigii wuxuu yidhi intuu jawaabay cabdullaahi haadihi alatii balagat bika wa hiya alatii laa tuaac yani arrintani laa nutiiq arrintani waa arrinta aad ku gaadhay meeshaa maanta ku gaadhsiisay weeye wahiya alatii laa nutiiq waa arrinka aanan awoodi karaynin qodobka u dambeeya waxa weeyaan aan ku dardaarmayno gundhigna u ah ixsaanu alcamal fii ma bayna alcabdi wa bayna allaahi bilqiyaami bilwaajibaat adiga iyo ilaahay xiriirka idiin dhexeeya hagaaji maxaa ugu horeeya waxaad ku hagaajinayso ilaahay wuxuu kugu waajibiyey la kaale soon iyo salaad iyo cibaadaba sunnayaasha ku darso haddaad rabtid markaad adiga iyo ilaahay xidhiidhka idiin dhexeeya hagaajiso adiga iyo dadka xidhiidhka idiin dhexeeyana ilaahay waa hagaajinaya haddaad xumayso xidhiidhka adiga iyo alla idiin dhexeeya adiga iyo dadka xidhiidhka idiin dhexeeyana waa xumaanaya waayo dadka qalbigooda ilaahay baa gacanta ku haya subxaana wa tacaala soo ma jeedid waa meeshay culimadu ka yidhaahdaan almucaamalatu saadiqa maca allah almucaamalatu saadiqa maca allah ilaahay si run ah ula macaamil laalaab iyo musuq maasuq iyo jooji si run ah oo daacad ah oo xalaal oo cad ilaahay ula macaamil waajibaadka uu kaa rabo la kaale intii tabartaada ah iyo itaalkaaga wixii uu kuu diiday ka tag inta itaalkaaga ah meeshuu ku yidhi aan kaa helo yaanu kaa waayin meeshuu ku yidhi kuguma arki karo yaanu kugu arkin dadaalo alle ku xidhnow subxaana wa tacaala shaki ma leh haddaad xaas leedahay mar qura islaantaada isku dhici maysaa carruurtu waa iska toosnaanaysaa reerku waa qabowya noloshu waa quman tahay risuqu waa fiican yahay fudayd ibnu ciyaad baa wuxuu yidhi idaa casaytu اllaha macصiya faacrifu dalika khuluqu ximaarii wa daabbatii wa ahlii haddaan ilaahay caasiyo judhiiba waxaan ka gartaa buu yidhi xaafadayda islaantiyo waxaan arkayaa aanu isku dhacayno dameerkaygii gaadiidka ii ahaayo biqlaynayo aani oggolayn khaadimkiioo igu dhagaa adag ayaan arkaya markaasna alla u noqdaa inaan toobad keenaa wixii iga khaldamay hagaajiyaa mise hawshu hallaasi bay ku socota hallaasi bay ku socotaa waxaanu leenahay marka xiriirka ilaahay innaga inoo dhexeeya aan hagaajinno aan hagaajinno oo qofku waajibaadka ha ku dadaalo oo sunnayaasha ha ku dadaalo oo ilaahay a laga cabsado waa kuma qofka ina ka midka ah oo aan samayn karin inuu shantaas salaadood tukado oo jamaca ku tukado waa ayo qofkaan samaynaynin in uu sunnayaasha tukado wa ayo qofka aan oo kari karaynin maalintii inuu xisib qur'aana akhriyo ama jus barhkiia akhriyo waa kuma qofka aan samayn karaynin habeenkii salaada subax ka hor walow nisfa saaca nusa saacaba ha noqotay qofka aan kici karaynin oo ilaahay aan baryi karaynin oyna ka mida waa ayo waa ma jirade oo qof aan markaa aan aada u tashan baa la odhan karaya wadcigeenna iyo xaaladeenna aan bedelno oo qof walba ina ka mid ah xiriirka isaga iyo ilahay udhexeeya ha hagaajiyo fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin